بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد باب النصف والنصف فرض خمسة أفراد الزوج والأنثى من الأولاد وبنت الابن عند فقد البنت والأخت في مذهب كل مفتين وبعدها الأخت التي من الأب عند انفرادهن عن معصبين بسم الله الرحمن الرحيم الفروض المقدرة في كتاب الله ستة بينو كسو dhgnay ستة faralyada ilaahay kitaabkiisa uu ku qadaray site ayaynu ka dhignay nusuusta qur-aanka inta ay ku soo aroortayna ilaa labiiyo toban jeer baynu nii ayay soo arooreen laba siyood baa loo qaybiyaa baynu nidhi waxa israaca baynu nihi nuska iyo rubuca iyo umunka saddexdaa gaar baa loo tiriyaa maxaa kale gaar loo tiriyaa baynu nihi uluaanka iyo uluka iyo suduska saddexdaana gaar baa loo tiriyaa baynu nihi sheekhu saddexdii hore ee xagga shafciga u badnaan jiray ayuu inoo soo hormariyey waa nuskii waa rubucii waa umunkii nus dadka maalka intay laba u qaybiyaan nus ku dhaxla intayse soo taagaan ubay ku odhaneen maalka laba qaybood iga dhig qayb aniga halay siiyo dadka maalka laba intay u qaybiyaan qayb qaata waa shan qof shalay baynu soo tilmaanay oo dabdu dawil furuudi min baxri rajaz khudhu murataban faqul habaa dabas waa hada habaa ku jirta ha hadaa habaa hadaasi hadu shan bay tilmaami jirtay shantaasi ree nus bay ka hadlaysaa kolka cidda nus qaadataa waa shan shan qof baa qof kastaaba uu nus qaadani maalka laba iigu qaybi oo qaybisii uunba odhani yaan haddaba la moodin shantan qof intay mar qura kulmaan inuu qof kastiba nus qaadanaya yaan la moodin oo haddii shantu ay soo ag fadhiistaanu mid kastiba nus baan qaadanaya idha labada u horeeya maalka dhamaynaye labada u horeeya markuu kala yidhaa nusi si ka kalena yidhaa nusi si maxaa soo hadhay waba saddexdii kale u ka dhammaaday macnuhu ma aha shantu iyagoo wada joogay nus qaadanayaan waxa weeye shantaasi xaalado buu mid kastiba nus qaadani baa loo jeedaa shantaas xaalado kaladuduwan ayuu mid kastiba nus qaadani oo nus uu helayaa shanta nuska qaadanaya shantaa nuska qaadanaya afar kamida qur'aanku saraaxatan buu u sheegay si sariix ah oo cad oo xataa dimni iyo mafhuum toona aan ahayn ayuu rabbi subxaanahu wa tacaala qur'aanka ugu sheegay waa shan ka mida afar ee afar ka mida bintada yar ee meydku dhalay meydku inanta yaruu dhalay inay nus qaadanayso waa sariix baa laynoogu sheegay waa bintada ukhtada lafteedu inay nus qaadanayso si sariix abaa ukhtadana laynoogu sheegay ukhtadaasaa loo ayaa laba culimadu ay isla soo geliyeen ukhta shaqiiqa iyo ukhta liabin kolkaa labada ukhto qur-aanku inoo sheegay inay nus qaadanayaan zawjka oo ninka ah isagana waa laynoo caddeeyey inuu zawjku nus qaadanayo oo maalka marka la qaybiyo uu zawjku wuxuu ku leeyahay uu nus yahay rabbi subxaanahu wa tacaala zawjka wuxuu yidhi markuu ka hadlayay inuu nus leeyahay walakum nisfu maa taraka aswaajukum in lam yakun lahuna waladun nisfu maa taraka aswaajukum ninow hadday xaasku kaa dhimato maalk maalkeega labaun baad u qaybin oo qayb baad yeelanaysaa shardi baase ku xidhan waa in lam yakun lahuna waladun weeyi zawjka si toosaa loo caddeeyey bintada lafteeda waa la caddeeyey oo waxaa la yidhi wain kaanat waaxidatan bintadu hadday mid tahay falaha nisfu maalka labunbay u qaybini oo nus bay qaadani labada ukhtana waxay culimmadu ay ay ku ijmaaceen culimmadu caddeeyeen labada ukhto inay aayadda suuratu nisaa ay ku wada jiraan boqol iyo lix iyo toddobaatan walahu ukhtun falahaa nisfu maa taraka walahu ukhtun falahaa nisfu maa taraka ukhtadaa nuska qaadanaysaa waa laba ukhto waa ukhto shaqiiqa iyo ukhto liaba waayo waa suuratu nise dhammaadkeega suuratu nise mataqaanaa bilowgeega hore waxa ku qoran ukhto waxa qaadanaya ama ikhwo waa waxaa jira hulu qaadanaya ayaa jira hulu ikhwadaana ikhwadii umka ahaa baa laga dhigay kuwan ukhtadana waxaa laga dhigay ukhtada shaqiiqada ah ama liabka ah ayaa laga dhigay afar bay aayaduhu si toosa sariixatan inoogu sheegeen waa labada ukhto iyo bintada iyo zawjka shantii yuu qur-aanku ka aamusay una si toosa inoogu caddaynin bintulibnida bintulibnidana ijmaac baa guntamay bintulibnida ijmaac baa guntamay ijmaacaasi wuxuu sheegayaa in bintulibnidu ay bimansilati lbinti uun taallo wax ijaabe marka shuruudaha markay dhammaystiranto bintulibni waa bimansilati lbinti kolkaa weladulweladku waa waa welad un baa la yidhahdaa ha loo xisaabiyo mas'alada bintulibnida qur'aanku saraaxatan uma sheegin laakiin culimmadu dimnan bay u qaateenoo ijmaaca iyo meele ayay meelo badan bay deliishadeenoo ay yidhahdeen waanu ka qaadanaynaa meelahaa shanta qofee nuska qaadata wax raga nin un baa ku jira shanta qof ee nuska qaadata wax raga nin baa ku jira oo waa zawjka yaa soo hadhay afar afartuba waa dumar bal waa qofka dhaxalka ugu badsade ee ahlufara lehe dumarka yaa dumarka ayaa ka dhaxal badan afar baa laga dhigay nus kaata la yidhi afar baa nus kaata la yidhi raggana hal qof qura ayaa la yidhi nus baad qaadan kartaa aad baa loogu kala duwan yahay oo dhaxalkii waad aragtaa iyagu ma dhacaan ma qadaan ragga qaar baa mararka qaar baa ragga la yidhahdaa walaalkiin u murugooda dhaxalkiisa ma lihiidina murugaad idinku soo hagaagtay u murugooda uun wax kaloo idinku soo hagaagay ma jiro kolka waad aragtaa in la kala duwan yahay meeshu way iska caddahay zawj baa wax raga jira oo nus qaata afarta kaleba waa dumaroo meydku inantu uu ka dhintay nus bay qaadan meydku inanka uu dhalay inanta uu sii dha uu sii dhalayna nus bay qaadan meydka walaashiisa xagga aabbo iyo xagga hooyo iyaduna nus bay qaadan meydka walaashiisa xagga aabbo iyaduna nus bay qaadan shantaasaa horta ahlu nus ah afar ka mida qur'aanka inoo caddeeyey xabad ka midana culimmadu ijmaacay ka keeneen shantaasi waxaa la yidhaahdaa sabab eh, sabab ama asbaabulirigii laba unbay ka soo galaan laba dhinac unbay ka yimaadeen afarta dumarkii nasab bay ka yimaadeen afarta dumarkii markay dhaxlayaan waa meydka inantiisa iyo meydku inantu awowga u yihi inankiisu dhalay iyo meydka walaashiisa shaqiiqada ah iyo meydka walaashiisa liabka afartaasi nasabnimay ku heleen oo sababkii nasabka ahaan jiriyo wada dhalashada ayaa dhaxalka u keenay zawjka ayaa nis qaatee zawjka talow yaa dhaxalka u keenay isaga sabab maxaa sababtiisu maxay ahayd nikaax bay ahayd qodobkii saddexaad muxuu ahaayee asbaabta ka mid ahaa walaa weluhu waxba nus ma keeno qof wele ku soo galay nus ku dhaxli maaya baa la yidhaahdaa hadduu welaba kusoo galo lagama yaabo inuu nus ku dhaxlo iska joog baa la odhanaya aduu marka horeba walaadahayde waad la socotaa halkaa ayaynu kaga baxnay culimmadu waxay caddeeyeen shuruudo ayaa lagu dhaxlayaa shuruudo shuruudaha lagu dhaxlayo bal hadda aan eegno zawjku markuu nus qaadanayo ilaahay shuru shardi buu ku xidhay waxaa la yidhi walakum walakum ma dumar bay ka hadlaysaa alkumtu mise waa rag dumar haday yihiin maxaa laodhan lahaa lahunna iyo lakunna iyaa laodhan lahaa walakum ragoo waxaa idiin ahaaday baa la yidhi nisfu maa taraka aswaajukum xaasaskiinu waxay ka tegeen nuskii gabadhi markay dhimato maalkeega lama unu qaybi haddaad tahay nin oo nus qaado shardi baa ku xidhan laakiin waa in lam yakun lahunna waladun buu ilaahay yidhi in lam yakun lahunna waladun eeg lama odhan ragow haddaydaan caruur lahayn haddaydaan caruur dhalin ayaad nus qaadanaysiin lama odhanin waxaa la yidhi dumarka gabadha kaa dhimatay haddayna ilma dhalin in lam yakun lahunna waladun ilma haduuna u joogin weeyi ilmahaas inay ilma dhashu ka dhinto looma baahna waa ilmo nool oo hadda jooga ayaa la rabaa oo meyd gabadhaa meydkii ay dhashay markuuna jirin hadduu meydku ilmo dhalay ninku nuska qaadan maayo ee gabadhu markay dhimato ee ninka xaasku ka dhimato iyadoon wax ubadana dhalin nus buu ninku yeelanaya haddaba talow ubadkaa imise suuraa suurtagala an shan iyo toban suuro ayaa suurtagala baa la yidhaha shan iyo toban suuro ayaa suurtagala gabadha awlaaddeeda marka laga hadlayo waayo gabadha awlaaddeedu inay mufrad inay kelikeli yihiin iyo inay musano yihiin iyo inay jamac yihiin saddexdaba waxbay ku diidaan baa la yidhaahdaa way ka badan tahayba haddii musanaha lagu daro mar jamaca waxaa la yidhahdaa wixii hal ka badan baa jamac layska yidhaha mararka qaar haddii musanih iyo jamaca la israaciyo ilaa shan iyo toban suuro wey haddii kalena way kasii badnaanaysaa gabadhu inay hal ilmo ka tagtay iyo inay laba ilmo ka tagtay iyo inay saddex ilmood ka tagtay saddex suuro sow ma aha saddexdaasiba inay yihiin markuu halka yahay iyo markuu labada yahay iyo markuu jamaca yahay saddexdaasiba inay yihiin saddexduba lablab labiyo toban sa ma aha waxaa jira jamaca oo kale markaynu soo qaadano sidoo kale isagana in lagu yidhaahdo jamicii in lagu yidhaahdo gabadhii waxay ka tagtay jamac laakiin jamacani waa saddex oo labana waa rag midina waa dhadig iyo maya ee labaa dumara midina waa lab iyo maya ee labaa khuntaa midi waa nin iyo maya labaa khuntaa midina waa dhadig afar suuro usii gey saddexdii hore afar iyo toban baan haynaa baan u malayn imisaan haynaa lix iyo toban suuraynu haynaa waa muhani baynu kala qaadnay ma ogtihiin muhani dariiqii muhanaha ayaynu kala qaadnay oo muhaniya jamcaynu kala saarnay lix iyo tobankaa suuro ninka waxa loo yaqaanaa ninka waa lix iyo toban saw ma aha lix iyo tobankaa aynu haynaa saddex lagu sii dhufanaya saddexda lagu dhufanaya waxa wey lix iyo tobankaa suuro lix iyo tobankaba ninkan dhaxalka lihi inuu caruurta gabadha ka dhalay waa lix iyo toban iyo lix iyo tobanka suuraba in gabadhan nin kale uu caruurta ka dhalay waa labiyo soddon iyo lix iyo tobanka suuraba caruurtu inay awlaadu zino tahay ilaahay baynu ka magan gallaye lix iyo tobankaa suuraba inay zino yihiin imisay marayaan lix iyo tobankii uun saddex ku dhufta sideed iyo afartankaa suuro ninku nus ma qaadan karo waa mamnuuc inuu ninku nus qaato haddii lasoo koobo oo si basiida ah aynu u sheegno ninku markuu nus qaadanayo rabbi wuxuu yidhi in lam yakun lahuna waladun weladkaasi waa nakira nakiraduna waa fii siyaaqi nafyi maxay faa'iideysaa nakira fii siyaaqi nafyi tufiid lcumuum gabadhu yayna wax ilma a dhalin ilmahaasi ama mid ha noqdo ama laba ha noqdo ama jamac ha ahaado ama lab ha ahaado ama dhadig ha ahaado ama labeeb ha ahaado ama isaga ha u dhasho isaga dhaxlaya ama nin kaleo hortiyo ha u dhasho ama zinaba ha ahaadaan in lam yakun lahuna waladun shardigana intaaba ayaa sideed iyo afartankaa suuraba isla keensanaya sideed iyo afartankaa suuro qowlkan rabbi aayadan rabbi ee in lam yakun lahuna waladun ah ayaa isla keensanaysaoo ninku nus qaadan maayo nuska goor goormuu qaadanaya